أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه qaluu anaa yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal qala ina allaha اsطafaahu calaykum wazadah wzaadahu bastatan wazaadahu bastatan fi اlcilmi waاljism والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mxamedi وآlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo afartan iyo toddoba suuraة الbaqara ka mid ah waxaan soo haynay ama aan aayaddii tan ka horreysay ay la soo bilaabatay qolo reer bani israa'iil ka mid ah oo waqtigii nebiyullaahi muusa kadib ah ahayd ama noolaayeen ayaa nebi iyaga ku dhex jiray ayaa wuxuu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen ibcath lanaa melikan nuqaatil fii sabiili illah boqor noo soo bixi na maamulo oo jihaadka iyo nagu maamulo ilaahay jidkiisa marka aan ku dagaalane markaa ayaa marka sidaasay codsadeen codsigaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala nebigoodiiba wuxuu ugu faray cidda uu markaa boqor uga dhigay oo uu sidaa ugu doortay qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa qaala lahum nabiyuhum wa qaala lahum waxa uu ku yidhi u yidhi nabiyuhum nebigoodii wuxuu u yidhi ina allaha alle qad xaqiiqe ahee bacatha lakum wuxuu idiin soo diray idinka taaluuta taaluud ayuu idiin soo bixiyey melikan xaal uu yahay boqor qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil qoladii sidaa codsatay annaa min ayna xaggeebaa lahu isaga oo ugu sugnaa annaa min ayna lahu xaggeebah yakuunu lahu oo ugu sugnaanayaa almulku boqortooye xaggey ugaga ugu sugnaanaysaa calaynaa annaga korkeenna xaal ay tahay waalxaal naxnu annagana axaqu aan nahay kuwo ku xaqnimo badan bilmulki boqortooyada minhu isaga uga xaqnimo badan walxaal lam yu'ta aan la siinin sacatan aan la siinin waa sacnimo waa sacnimada oo min almaali maalka xaggiisa ah qaala wuxuu yidhi in allaha al nabigiibaa nabigoodii baa ku yidhi in allaha alleh yaa isdafaa doortay hu daaluut calaykum idinka korkiina ku doortay inuu boqor idiin noqdo idin hogaamiyo wazaada alla wuu kordhiyey hu daaluud buu u kordhiyey basdatan fidsanaan ama waasacnimo filcilmi xagga cilmiga iyo waljismi iyo xagga jismigaba wallaahu allana yu-tii waa siinayaa mulkahu mulkigiisa boqortooyadiisa man buu siinayaa yashaau uu doonayo wallaahu alle waasicun ku fadligiisu oo waasic yahay waaye caliimun ogaal badan nebigoodii markay saan ka dalbadeen oo ay yidhaahdeen boqor noo soo bixi boqorkaas oo na maamulo oo arrimahan jihaadka nagu maamulo waana la dhibaateeyey ilmeheenni baana laga dhex bixiyey nafaheeni baa la dilay cadow ayaa nagu salladmay cadowgaa bal aan gacantiisa ka baxne qofna maamulo axad markaa yacni nagu maamulo muhimaddaas iyo hawshaas oo boqor noo noqdo noo soo bixi ayay ku yidhaahdeen marka nebigoodii baa alla u waxyooday nebigaana marka shamcuun ama shamwiil ayaa la dhihi jiray oo ambiyaa-u bani israa'iil buu ka mid ahaa waa loo waxyooday marka waxaa loo waxyooday daaluut nin la yidhaahdo oo iyaga ku dhex jiro reer bani israa'iil ka mid ahaa ayaa marka yacni la yidhi isagaa boqor la idinkaga dhigay ka dambeeya hawshaana marka yacni ha idinku hogaamiyo ayaa lagu yidhi ayb taas baa marka rabbi uu ka warramayaa wa qaala lahum nabiyuhum wa qaala nebiyuhum nebigoodii wuxuu ku yidhi lahum iyaga uu ku yidhi in allaha alle qad xaqiiqe ahe bacaha lakum wuxuu idiin soo bixiyey idinka taaluuta taaluud buu idiin soo bixiyey melikan xaal uu yahay boqor ama hogaamiye xaal uu idin yahay taaluud marka yacni maxaa yacni waa isim calam ah oo cajami ah waaye sidaas ayaa maalayansarif oo u noqday ayb melikan xaal uu yahay boqor isagoo abuu ah alla idiin soo bixiyey qaaluu waxay yidhaahdeen markaa reer bani israa'iil annaa ay kayfa waa la dhihi karaa annaa min ayna lahu xaggee baa yakuunu lahu oo ugaga sugnaanayaa isaga ama qaaluu waxay yidhaahdeen annaa kayfa sideebaa yakuunu lmulku boqortooyadu ay u ahaanaysaa lahu isaga ay ugu ahaanaysaa calaynaa innaga dusheenna xaal ay tahay calaynaa innaga korkeenna mulkigu xaal uu yahay marka calaynaa mulkigaa laga xaalaynaa lahuna marka kaanada waxaan ka dhigaynaa naaqisa ee almulkuna waa ismu kaana lahuna waa khabarkii marka yay dhacaysaa ayb waxaa kaloo bannaan yakuunu lmulku in kaanada taamo laga dhigo almulkuna faacil noqoto lahuna yakuunuda lagu tacalujiyo calaynaana marka mulkiga un ay xaalo ka noqotay intaba waa banaanta labadaa icraab banaan ayb sababka ay marka sidaa u yidhaahdeenna waxay ahayd reer bani israa'iil laba qolo ayaa qolana neb nebiyaalka kasoo bixi jiray qolana waxaa kasoo bixi jiray boqoradaa kasoo bixi jireen labada sibdi sibdu nubuwatin wa sibdu mamlakatin sibdu nubuwaha marka wuxuu kasoo bixi jiray laawi ibni yacquub qoladaas jilibkaas ayaa nebinimada xaggooday ahaan jirtay nebiyullaahi muusa iyo haaruun iyo ayagay ka dhasheen wa minhu kaana muusa wa haaruun sibdu lmamlakana waxaa la dhihi jiray sibdu yahuudaa yahuudaa ibni yacquub wixii isaga ka farcanmay ayaa boqorada ay ka imaan jireen daaluud marka labadaa qolo kama dhalanin oo midkoodna ma uunan ahayn inamaa kaana min sibdi banyaamiin banyaamiin ayuu ayuu ka farcanmay isaga oo nabiyullaahi yuusuf ku baahda ahaa marka waxay leeyihiin de mulkiina asal uma lahaynba oo yacni ma ahayn dadkii marka boqortooyada ay kasoo bixi jireen ee nebina qoladii nubuwada ay kasoo bixi jirtayna ma aha siduu marka wax u maamulaa bay leeyihiin iyaga marka mulkigu wuxuu u yahay agtooda wiraathi wax layska dhaxlo ayay u haystaan marka waxaa loogu caqli celinayaa sidaas ma ahane mulkigu ilaahay baa bixiyo ciddou doonowna rabbi siiyaa subxaanahu watacaala taas waa qodob qodobka labaad waxaa loogu caqli celinayaa kartidii wax lagu maamulaayey qofkii leh ayaa mulkigu uu ku habboon yahay daaluudna xagga jismiga karti ayuu uleeyahay dagaalka xagga yacni cilmiga iyo maamulka iyo cilmu diyaanaadka iyana ninka ugu aqoonta badan uu ahay markaas marka waxaa la leeyahay hadday tahay marka yaa u xaq lehna isagaa u xaq leh oo cilmi iyo jismi ahaan labadaba ugu yacni idinkaga badan ee haddii si kale ay noqotana ilaahay baa u doortay ilaahayna ciddou doono isagaa mulkiga siiyo qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa markaa sidaas uu marka ku yidhi iyagii marka qaaluu waxay yidhaahdeen annaa kayfa sidee baa yakuunu lmulku mulkigu oo u ahaanayaa lahu litaaluuta taaluud oo ugu ahaanayaa calaynaa korkeenna xaal uu yahay oo mulkiga dusheenna xaal ugu yahay sideebaa mulki oo ugu sugnaanaa marka oo see annaga awood noogu yeelana walxaal naxnu annaguna axaqu aan nahay kuwo uga habboon oo uga xaqnimo badan bilmulki boqortooyada iyo maamulka minhu isaga uga xaqnimo badan ilaa waxaan ka dhalanay ay leeyihiin dadkii wax maamuli jiray walam yu'ta walxaal lam yu'ta aana la siinin isaga sacatan aan la walam yu'ta marka wanaxnu axaquday ku cadfan tahay xaala hadday tahay wanaxnu axaqu jumladana walam yu'tana xaalay iska noqonay marka walam yu'ta iyadoon la siinin xaal aan la siinin sacatan waasacnimona aan la siinin min almaali maalka xaggiisa aan laga siinin oo hadda yacni dadna kama dhalan nin boqortooyo lahaa jiray haddana isaga nin maal badan lahoo yacni dowladda ama siyaasadda maamulkiisa ku wadi karo maamulna lacag iyo waxbau rabaa dhaqaale nin maanta hadday wax isdhimaan wax bixi karana ma aha see boqorna looga dhigay bay leeyihiin marka qaala wuxuu yidhi nebigii in allaha allah istafaa doortay daaluud calaykum idinka korkiina ku doortay inuu idin maamulo wazaada alla waa kordhiyey hu daaluud buu u kordhiyey bastatan xarafkan marka siinna waa la aqriyay saadna waa la aqriyay quraada qaarkood marka abu camar iyo ibnu kathiir iyo fii bacdi riwaayaatihi wuxuu aqriyay wanaxnu yani wazaadahu bastatan bastatan saaduu aqriyay naam ee quraada kalena waxay aqriyeen bisiini wazaadahu wuxuu alla u kordhiyey daaluud basbatan fidsanaan iyo waasacnimo fi lcilmi xagga cilmiga laba tafsiiraa ku jirta filcilmidan ay fii cilmi asharaa'ici waddiyaanaati xagga diinta iyo sharaa'icda ilaahay waasacnimo u siiyey ayb waa u kordhiyey ama in la yidhaha basdatan fi lcilmi fii cilmi lxuruubi wa siyaasaatihi dagaalada cilmigeeda iyo siyaasaadka dagaal lagu maamulo iyo waxyaabaha buu ilaahay subxaanahu watacaala uu cilmi u siiyey oo u kordhiyey marka cilmiga ama in lagu macneeyo sharaaicda sharciga shareecada lagu macneeyo ama in la yihaha cilmu lxuruub oo hadda markaas loo fadhiyo nacam baahi badanna loo qabo marka in labadaba ilaahay siiyeyo in labada loo jeedana baciid maaha oo diinna isaga oo ugu badnaa marka nebiga laga reebo nebigii ku dhex jiray dhinaca xuruubta iyo maamulka iyo siyaasadana inuu isaga ugu aqoon roonay ayb wazaadahu basdatan fi lcilmi iyo waljismi iyo jismiga xaggiisana waasacnimo rabbi uu kaga kordhiyey waljismi marka waxaa laga wadaa baa le nin dheer bau ahaayo iyaga dhan ka dhex muuqdo oo dhisan ayuu ahaa xarbi iyo marka lagu jirana de qofka inuu dhisan yahay waa muhiim nacam oo qofka dadka markaa xarbiga ku hogaaminayo maamulayo inuu yahay qofka ugu dhisnaanshada badan xagga jismiga nacam in loo baahan yahay meeshaan laga qaatay lafteeda nacam waayo ilaahay wuxuu u doortay muhimadan qof dabooli karaa ayaa la xulay waxaana marka loogu xulay labadii dhinacba aqoonti xaggeeda iyo xaggii jismiga labada quwa marka alquwa aljismaaniya iyo alquwa almacnawiya labada waa isku haystay marka xagga macnawiyaadkana waa ka dhisnaay xagga jismigana ee muuqaalkana waa ka dhisnaa marka ayb wallaahu allana yutii waa siinayaa mulkahu mulkigiisa man ayuu siinayaa yashaa-u uu doonayo cidduu doonuu siinayaa cid kale ma tashanayo wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar wallaahu alla waasicun weeyaan mid waasic fadligiisu oo waasic yahay waaxidi fii tafsiirihi lbasiid waxa uu yidhi magacan alwaasicu saddex qowl ayaa ku jirta buu yidhi in mar laga macneeyo annahu waasicu lfadli mid fadligiisu oo waasac yahay nacam warisqi waraxmati oo raxmadiisa wasicad kula shay in la yihaha waasicun bimacnaa muwasicun wallaahu alla waasicun ku u waasicinayo waay in la ee muwasicun marka macnaheedu waxay tahay yuwasicu calaa man yashaau min cibaadih addoommadiisa ciddou doono ayuu ilaahay u waasiciyaa risqiga maamulka caqliga wixii uu doono u waasiciyaa muwasic marka waasic bimacnaa muwasic macnaha saddexaad waxaa la yidhi waasic bimacnaa duu sacatin waa mid u saaxiib ah waayo alle oo marka inta badan yaji-u faacil bimacnaa duu kadaa faacil wasnigaa inuu yimaadaa la arkaa oo duu kadaa macnaheedu marka uu yahay caalimun duu cilmin raaximun duu raxmatin sidaas oo kale inay tahayna waa dhacda saddexdaas macnaa marka wallahu waa si cunto lagu macneeya caliimun oo ogaal badan waayo alleh oo meesha uu mulkiga dhigaayo rabbi midkii ku ogaal badan waayo wa qaala lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi an yaأtiyakum الtaabuutu fiihi sakiinaة min rabbikum haddana marka calaamadaa la tusayaa marka daaluud in xag alle laga doortay calaamad ay ku gartaana la tusaa alla wuxuu leeyahay waqaala lahum wuxuu ku yidhi nabiyuhum nebigoodii wuxuu ku yidhi ina aayata mulkihi daaluud mulkigiisa calaamadiisa an yaأtiyakum inuu idinla yimaado waaye attaabuutu sanduuqii inuu idinla yimaado waaye fiihi dhexdiisa sakiinatun xasilooni xaal ay tahay dhexdiisa xasiloonida oo min rabbikum xagga rabbigiin ahaatay iyo wa baqiyatun haraa dhexdiisa xaal uu yahay sanduuqa ayb haraaga oo mimaa kii ka mid ah taraka aalu muusaa muuse uu ka tegey wa aalu haaruuna haaruun uu ka tegey taxmiluhu xaal ay xambaarayso taabuudku sanduuqu wuxuu imaanayaa taxmiluhu xaal ay xambaarayso almalaa'ikatu malaa'igtii iyadoo igtii xambaarayso ina fii daalika kaagaa dhexdiisa la aayatan baa ku sugan cibro waxaad ku cibro qaadataan aayad yaa lakum idinka idinkugu sugan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya waxaa la idiin sheegaya meeshan marka waxaa ka muuqda nimankii yahuudda ahaa nimankii yahuudda ahaa ee marka sidan lagu amray inaynan arrintii u hoggaansamin marka laba tafsiir baa waxay leedahay nimankaani ma waxay ahaayeen gaalo mase muslimiinay ahaayeen oo yacni mama waxay ahaayeen muslimiin annaa yakuunu lahu lmulku markay leeyihiinna min baab tacajub may ka wadaan waa la yaabnay ninaan boqor ahaan jirin oo boqor dadkiisu aynan ahayn inuu boqor noqdo waa la yaabay horta saas ma jirtaa inay ka tahay ama inay ka tahay istifhaamku uu ka yahayba inkaar oo ayba diidan yihiin warkaas marka haddii la yidhaha waaba diidan yihiin waxaan ma jiray leeyihiin macnaheedu nimankan waa gaalo nebigoodii shamwiil ama shamcuun ahaana waa ku kufriyeen ee wixii uu sheegaya xag alle ka yimidna waa dafireen oo waa diideen ibnu jariir iyo ibnu kathiir iyona sidaas ay dooranayaan ayb marka in kuntum mu'miniina waxay noqone war haddaad inaad mu'miniin noqotaan rabtaan aayaddii waa caddahaye ilaahay rumeeya macnaha wixii laydiin sheegaya ina qaata haddii laga dhiga dad muslimiin ay ahaayeen oo calaa sabiili tacajub unbaa su-aasha ka keentay la dhahana in kuntum mu'miniina in bimacnaa id ayay noqoneen nacam id kuntum mu'miniina marka id in laga macneeyo wa qaala lahum nabiyuhum wa qaala nabiyuhum nebigoodii wuxuu yidhi lahum iyaga oo u yidhi ina aayata mulkihi ina aayata mulki taaluut taaluut mulkigiisa boqortinimadiisa calaamadeeda an ya'tiyakum inuu idin yimaado waay attaabuutu sanduuqii inuu idin imaado ayb ityaankii marka waxaa loo nis imaatinkiibaa sanduuq loo nisbeeyey sanduuquna da isagu ma yimaado iskama socdo nisbada marka nisbat lityaani ila taabuuti waa majaaziyatun waa nisba majaaziya waa maxaa yeeley sanduuqu waa la keenaa maana isaga ma yimaado liannahu yu'taa bihi ayb waxay la mid tahay marka min baabi qowlihi tacaala oo kale waa faidaa cazama almru iyo famaa rabixat tijaaratuhum iyo ganacsigu isaga ma ribxaya waxa ribxaya qofka waay soo faidaa cazama almru arinku marku go-aan gaaro arrintu go-aan ma gaartay qofkeedaa gaaraya an yaatiyakum utaabuutu sanduuqa ma imaanayo waa la keenaa qofka keenayo waa nisba marka majaazi ah waay cilmulbayaanka an yaatiyakum calaamadda marka mulkigiisa idin tusayso taabuutkii inuu idiin yimaado ataabuutu al baa la geliyay taabuud ay iska yaqaanaan oy garanayaan inuu yahaa ka muuqata meesha marka taabuudkaas marka lasoo khulaasay qisadiisu waxay ahayd waxaa weeyaan taabuud xagga kore ka ka yimid oo ambiyadii reer bani israa'iilna ay hayn jireen ee ambiyada nabiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun baa hay jiray ee marka ay dagaal iyo gelayaanna waa qaadan jireen taabuudkaas marka yacnii ama malaa'igtii baa markaa yacnii meesha agteeda marka kusoo ridi jirtay taana marka calaamadna wuxuu u ahaa marka ilaahay waa ku guulay jiray taabuudkaa inta ay hayeenay gacanta uu ugu jiray sanduuqaas markii dambe ee reer bani israa'iil ay xumaadeen oo fuxshigoodu batay oo diintii ay ka tageen ayaa niman gaalo ahoo iyaga cadowgooda ahaa camaaliqa ayaa ku salladmay taabuudkii bay gacanta uga dhigeen waa laga qaaday markaasay iska dulloobeen reer bani israa'iil taabuudkii marka wuxuu gacanta ugu jiray markii ugu dambeysay niman wathaniyiin ah ee dhulkaa shaam ariixaa iyo meelahaasuu yaallay baa la dhahaa niman wathaniyiina haystay oo ka qaaday sanam ayay ku xireen ayay marka yacni hoosta ka geliyeen waa kasoo kormaraa mar walbo markii dambe intay sanamkii ku xireenay ku musmaareen hoosta uga musmaareen ee sanamkii baa marka meeshii ka baaba-ay iyagii markii dambe waxay u qaateen marka taabuudkan waaba idin dhibaabe waxay dhaheen marka meel bay marka iska geeyeen bacdi yacni aqwaal waxay leeyihiin qashin qub iyo ayay iskaga iskaga tuureen markii dambe oo ilaahay ugu talagalay marka in daaluud iyo nebiyullaahi daawuud oo aan weli nebi noqonin ciidanka daaluudna ka mid ah oo qoladan marka camaaliqadan mushrikiinta wathaniyiintana in la jebiyo alla uu doonay ayaa taabuudkii inta lasoo qaaday oo malaa'ig soo qaaday ayaa marka gurigii daaluud la keenay marka taabuudkii aad raadin jirteen sanduuqii aad raadi jirteen oo aad taqaaneen oo idinka ambiyadiinna hayn hay jireen oo idinka gacantiina ka maqnaa in gacanta daaluud uu soo galaa daliil u abaa ah baa laleeyahay marka daaluud mulkigiisa khulaasada marka la koobo marka sidaas waay ayb qisatu taabuut marka sidaas weeyaan baqawigana waa sheegayaa wa kaanat qisatu taabuuti أن allaha tacaala anzla taabuuta calaa aadam fiihi suurat lanbiyaa ilaa aakhirihi nacam adalla marka waxaa qisaskani kolley marka wax ka saxa iyo waxa aan ka saxa ahayn allahu aclam laakiin mufasiriintu dhammaan sidaa unbay tilmaamaan sanduuqa marka haddii aada daaluud agtiisa ku aragtaan oo la keeno ogo ogaada marka calaamadu u yahay daaluud mulkigiisa marka ina aayata mulkihi mulkigiisa calaamadiisa an yaatiyakum taabuutu sanduuqii inuu idin yimaado wayn ayb marka reer bani israa'iil cadowgooda markay la kulmaayaan hortooday dhigi jireen cadowgay ku gurguuran jireen falaa yaquumu macahu caduwun cadow markaa u taagnaan jiray ma jirin walaa yadharu ala calayhim axadun qofna kama adkaa jirin naawaahum oo iyaga khilaafsan ilaa markii dambe amarkii alle ay diideen oo markaa ikhtilaafkoodii ambiyada ay khilaafeen ou batay alla waa ka qaaday gacantoodau ka bixiyey duul kalea gacantooda la geliyey markii dambena waa laga soo celiyey nimankii camaaliqada waxaana lasoo agdhigay markaas daaluut ayb marka ina aayata mulkii an yaatiyakum inuu idiin yimaado waay ataabuutu sanduuqii fiihi dhexdiisa sakiinatun xaal ay tahay xasilooni iyadoo dhexdiisa ay tahay sakiinada marka afar tafsiir ama shan ayaa lagu fasiray asakiina waxaa la yidhi riixun hafaafatun lahaa wajhun ka wajhi linsaan waa dabayl dhabanayso oo wejiga dadka oo kale uu ka muuqdo oo leh cali bnu abi aalib baa sidaa ku fasiray sakiinadu marka macnahaas ku fasiray waxaa kaloo lagu micneeyey lahaa rasun ka ra'si lhira waa shay marka jurmi leh oo madaxa mukulaasha oo kale leh laba garabna leh ayaa ku dhex jira sanduuqa mujaahid baa isna sidaa ku fasiray tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay dastun min dahab waa baaf sakiinadu waa baaf dahab ka samaysan kaana yugasalu fiiha quluubu اlanbiyaa ambiyada quluubtooda lagu dhaqi jiray ibnu cabaas baa iya isagana sidaa ku fasiray tafsiirka afaraad wuxuu leeyahay ruuxun min allaahi tatakalam waa ruux ilaahay xaggiisa ka timid oo isaga uu abuuray oo hadlaysa waay wahb bnu munabih ayaa isna saa ku fasiray tafsiirka shanaadna waa tafsiiru caaa sakiinatun wuxuu leeyahay maa maa tacrifuuna min alaayaati fataskunuuna ilayha sanduuqa waxaa ku dhex jiro aayaad iyo calaamado aad garan aada garanaysaan ood ku xasilaysaan markaas shakiga iyo waxaa idinku jiro ayaad yaqiin uga helaysaan tafsiirkaas caaa ayowna dabari doortay kuwa kalena ma diidaayo marka tafsiirkaas markaa sidaa haddii loo macneeyo marka waxay noqone fiihi dhexdiisa sakiinatun wax lagu dego oo lagu deganaado dhexdiisa xaal ay tahay sakiinatun marka duma'niinatun deganaana dhexdiisa deganaantooda weel laguma shubee deganaan waa shay macnawi oo wax la arkaayo maahan oo jurmi leh marka wuxuu leeyahay marka macnaha wixii sakiinadaa deganaanta sababta u ahaayaa meesha ku jira wey waa tafsiirka cadaa markaas naam waana tafsiirka marka dabarina uu doortay ayb xadiidka saxiixeynkana macno noocaasoo kale waa ku tusaayo tilka sakiinatu tanazalat lilqur'aan markuu qur-aanka akrinayo usayd bnu xudayr faraskiisa hadba uu boodboodaayey waa kii nabiga yihi waa deganaan yacni qur-aankay la soo degtay oo lil qur-aanka dartiisay usoo degtay marka shaygii sakiino in la idlaaqo oo sababkii sakiinada keenaya laga wadana waa dhici kartaa ayb xasiloonida oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay marka jumladan fiihi sakiinatun waa jumla xaaliya waayo waxaa laga xaaleynayaa taabuudka nacam raabidkana marka fiihidaas damiirkaas deganaanta oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wa baqiyatun fiihi baqiyatun dhexdiisa baqiyatun haraa xaal uu yahay waxyaabo ka haray kaa oo mimaa taraka wixii uu ka tegay ka mid ah aalu muusa muuse uu ka tegey aalu fulaan fulaanka laftiisaa laga wadaa aalu muusa muuse uu ka tegey wa aalu haaruuna haaruun uu ka tegey marka maxaa laga wadaa baqiyadaas marka maxay tahay waxaas meesha ku jiro oo waxyaabihii nabiyullaahi muusa iyo haaruun ay ka tageen ka mid ah maxay tahay waxaa lagu fasiray ama la yidhi rudaad اlalwaax wacasaa muusaa ushii nabi muusaa sanduuqa ku jirto iyo rudaad اlalwaax alwaaxdii towraad ee nabiy llaahi muusa loo qoray burburkoodii iyo jajabkooda ayaa ku jiray sanduuqa suurat lacraaf waxaan ugu tegaynaa waalqal alwaaxa wa bira'si akhiihi yajuruhu ilayhi nabiy llaahi muusa marku carooday ou xanaaqay dadkiisiio dibi caabudayo ou arkay alwaaxdii ou watay waa kii caro darteed marka la tuuray alwaaxdii marka waa jajabeen waa isku soo kabkabay jajabkii marka iyo burburkii yacni alwaaxdaas ayaa sanduuqa laga dhex helaa waay waxyaabahaasna waxyaaba calaamada waaweyn waaye marka ushii nabi muuse iyo yacni burburkii alwaaxdii towraad iyo waa lagu macneeyey sidaas waxaa kaloo lagu macneeyey casaa muusa usha nebi muusa ku jirtay naam ayb iyo casaa haaruun iyo ul haaruun ou lahaa iyo wa shay-un min min alalwaaxi iyo wax kamida alwaaxdii towreed ku qornayd tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay laba kobood iyo ul ushii nabi muuse iyo labadiisa kabood sufyaan thawri baa sidaa wariyey ayb tafaasiirtaa marka baa ku jirto ayb wabaqiyatu mima taraka alu muusa aalu haaruuna taxmiluhu xaal ay sido ay waddo almalaaikatu malaaigta xaal ay taabuudkaasi wadaan iyadoo ay malaaig waddo marka malaaigtii iyaga miyaaba soo xambaaray oo meeshii dhigay sida daahirka aayadda uu yahay mase maye malaa waa soo kaxeeyeen sanduuqii laba sac ayaa lasoo saaray markaasay malaa-igtuna xagga dambe kasoo qumiyeen ay kasoo riixayeen ilaa ay marka meeshii keenaan labadaba waa la sheegaa labada sababoodba taxmiluhuda waa ku suuragal waayo kaanama inay soo qaadeen waa la mid tahay hadday soo kaxeeyeen wixii waday markaas ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la-aayatan baa ku sugan aayad calaamad baa ku sugan lakum idinkay idinkugu sugan tahay in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya ilaahay haddaad tihiin intaasba calaamad baa idinkugu sugan falama fasla طaaluutu bاljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahar falamaa markii fasala ou soocmay daaluutu daaluud marku soocmay biljunuudi masxuuban xaal uu yahay ku lala saaxiibsiiyey liljunuudi ciidamadii qaala waxa uu yidhi in allaha alle mubtaliikum mid idin jaribayo idin imtixaanayo binaharin idinku imtixaanayo webi faman axadkii shariba cabo minhu min annahri webiga xaggiisa ka cabo falaysa minii aniga iga mid ma ahan kaas waman qofkii lam yacam aan dhadhaminin hu webigii yacnii biyihiisa aan dhadhaminin fainahu kaasi minii aniga ayuu iga mid yahay fainahu isaga minii anugu iga mid ahaaday ilaa man axad maahane iktarafa darsaday gurfatan darsaday sacab darsaday biyadihi gacantiisa ku darsaday maahane ama ilaa man axad maahane iktarafa darsaday garfatan halmar darsasho darsaday biyadihina ku darsaday gacantiisa kusoo darsaday fa sharibuu way cabeen minhu webigii xaggiisay ka cabeen intii la socotay daaluudu ah ilaa qaliilan wax yar ma ahane oo minhum kuwaa oo minhum iyaga ka mida maahane wax yar ayaan cabin intii badankood imtixaankii bay ku daateen ay ku dhaceen falamaa markii jaawaza uu gudbay yacni taaluud hu webigii uu gudbay huwa isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga maciise rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdeen intii markaa soo isu soo hartay mu'miniintii ba haddana kala yacni sidaan hadda dhahayn qaarkood qaaluu waxay yidhaahdeen laa daaqata tabar lanaa annaga nooma sugnaanin alyawma maanta bijaaluuta nooguma sugnaanin jaaluud iyo wajunuudihi ciidamadiisa tabar uma hayno maanta xagga tirada iyo iyo yacni hubka iyo waxa ay hayaan qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiininayeen annahum iyagu mulaaqu llaahi kuwii alla la kulmayo inay yihiin kuwii yaqiininayay waxay dhaheen kan badanaa min fi'atin koox badana kooxda oo qaliilatin yar badana halabad ka adkaatay fi'atan koox kahiiratan aada u fara badan biidni illaahina uga adkaatay ilaahay idinkiisa wallaahu alleh maca asaabiriina kuwa sabramacooda u ahaaday falamaa fasala taaluutu biljunuudi yuqaalu waxaa la yidhaha fasala can ilmowdici infasala wajaawazahu qofka markuu meel gudbo uu dhaafo ayaa waxaa la yidhaahdaa fasala can ilmowdici meeshiibau ka gudbay marka waxay ka dhigan tahay marka falamaa markii fasala uu gudbay xaggee ka gudbay marka daaluud wuxuu ka baxay uu ka gudbay bayt almaqdis bayt almaqdisay fadhiyeen meel ka bannaanka ahy u duulaayeen bartii baytalmaqdis la fadhiyey buu ciidankii ka kaxaystay uu ka baxay jihaadkii buu marka u socdaa ayib marka macnuhu falamaa fasala markuu ka soocmay markuu ka go-ay xaguu ka go-a meeshii uu joogo ka go-ay waa ka gudbay waay marka falamaa markii fasala daaluutu daaluud uu gudbay uu ka gudbay ama uu soocmay biljunuudi bada da marka lilmusaaxaba waay macnaheeda ba baa macnuhu marka waxay noqonay xaalaa laga laqbeynaa marka falamaa markii fasala uu gudbay daaluutu daaluud markuu gudbay uu soocmay uu ka soocmay marka meeshii uu deganaa oo baytalmaqdis ahayd biljunuudi masxuuban xaal uu yahay ku la raacsiiyey oo lala saaxiibsiiyey biljunuudi yani liljunuudi ciidamadii ku lala saaxiibsiiyey uu yahay ciidamo aada u tiro badan oo watay qaala wuxuu yidhi daaluut ina allaha mubtaliikum meeshaan marka culimada qaar waxay yidhahdaan daaluut inuu nebi yahay yaa laga qaadanaya marka ina allaha mubtaliikum binaharin ilaahay baa webigan idinku imtixaanayo ma dhihi karo qofna ilaa waxyi maahani <coughs> waxyiga haddii loo waxyoodayna nebi waayo markaas nacam axadkii loo waxyoodaa waa nebi marka culimada dhahayaan daaluud min ambiyaa'i bani israa'iil uu ka mid yahay baa kan qabsadaan qaar kalena waxay leeyihin maya ee nebigii markaas jiray oo isagaba tilmaamay ayaa alla u waxyooday isagana nebigaa u sheegay isaga maadaama uu maamulihii meesha yahay ee dadkana isaga ay markaa ka shaqadaa uga dambeeyaan isagaa dadka u sheegaya marka nacam calaa haadaa marka daaluud nebi ma aha marka nacam ayb qaala wuxuu yidhi in allaha alle mubtaliikum mid idin imtixaanayo waa binaharin idinku imtixaanayo webi laba luqa waa naharin iyo nahrin in la reebo in la kordhigo faman qofkii shariba cabo minhu min annahri webiga xaggiisa qofkii ka cabo falaysa ma ahaanin minii aniga ku iga mida ma ahaanin ani iga mid ma aha dariiqadaydana ma haayo kaasi waman lam yacam qofkaan dhadhaminin hu webiga aan dhadhaminin biyihiisa man lam yacam ay man lam yadukhu ayb wa acmu kuli shay wa طacmu kuli shayin dawquhu shay walbaa quudashadiisu waa dhadhamintiisa waa waminhu taطacumu waa dhadhaminta yuqaalu taطacamtu minhu waan dhadhamiyey alcarabu taquulu carabtu waxay dhahdaa adcamtuka almaaa biyihii baan ku dhadhansiiyey turiidu adaqtuka ayb macnahaas marka sidaasa ah, hadda halkaan marka loo jeedaa waa dhadhamin un dhadhaminta marka iyo cabiddu waa kala xeel dheer yihiin dadka laba waayo macnaha faman shariba minhu falaysa minii qofka webigaa ka cabo aniga iga mid maaha waman lam yadcamhu qofkaan dhadhaminina kaan dhadhaminin macnaha ma cabin waayo macnaha xataa ilaa haddii dhadhamintii la anfiyey cabid xaggee joogtaa marka shayga marka la cabaayo waa la dhadhamiyey soo maha haddii marka la yidhaha qofkaani biyaha ma dhadhaminin maba taabanin waay marka carabka ma saarin qofkii marka sacab iyo wax lamida cabana waa cabay qofkaasi intii banaaneedu laakiin kaas cabay marka dadka labay uqeybsameyn kuwii mumin fiicnaa qola iyagu sacabkii ku ekaysatay iyo qolo kale oo iyaga aanbaba dhadhamininba labadaasay uqeybsamaan marka iyo dadkii intoodii badnaa oo ku daatay oo imtixaankii ku dhacay kuwii marka waxayna u badnaayeen marka munaafiqiinta ama gaalada kuwii ahaa faman shariba qofkii cabo minhu webigaa xaggiisa ka cabo falaysa minii aniga xaggayga ma ahaanin falaysa ma ahaanin minii aniga xaggayga kama ahaanin waman axadkii lam yadcam aan dhadhaminin hu webiga biyihiisa aan dhadhaminin fa inahu kaasi minii aniga ayuu iga ahaaday xaggaygu ka ahaaday ilaa man istinaa mutasila waa ilaa man axad maahani iqtarafa marka ilaa mantaani waxay la socotaa faman shariba minhu falaysa minii ilaa man istinahaani lama socdo waman lam yadcamhuda kuma taca xiriir lama laha waayo ninkii aan dhadhaminin haddana in la yidhaha ninkii sacab keliya caba ma ahane maba dhadhaminin baaba la yidhi marka ilaa man iqtarafadan waxay la socotaa faman shariba yacnii qofkii cabo minhu webiga ka caba falaysa minii ani iga mid maa ilaa man qof maahani anuu iga mid yahay kaas iqtarafa darsaday harfatan darsasho halmar darsa halmar darsasho darsaday biyadihina ku darsaday istidnaa halkaas ku xiran yahay marka waman lam yadcamhu qofkaan dhadhaminina fainahu minii anuu iga mid yahay qiraa'ada marka ilaa man iqtarafa gurfatan iyo karfatanba waa la akriyay culimada qaar marka waxay yidhaahdeen karfatan iyo gurfatan waa luqataani waana masderkii baana loo jeedaa darsashaana laga wadaa fuclatan iyo faclatan waa waa luqataani karfatan iyo gurfatan qaarna waxay yidhaahdeen marka la kor dhiga karfatanna waa masder waa macna alficli masderkaas ama masder ahaan baa loo macneeya ama masderu maraha laga dhigo oo faclada kii ku imaan jiray masderu maraha ama ha laga dhiga ilaa man ikhtaara gurfatan marka la yidhaahdana oo la godana waa ismigii ayb marka macnuhu marka gurfatan waxay noqonay marka sacab biya ayb ilaa man ma ahane axad ma ahane darsaday oo soo yacni dhunsaday oo soo darsaday garfatan halmar darsasho ama gurfatan darsasho ama sacab biyadihi gacantiisa kusoo darsaday ayb kii marka sacab iyo wax lamida ah waa loo sacab waa loo dulqaa waa la dhaafa laakiin wixii halmar darsashada ka badan marka karfatan darsasho haddii la dhaho halmar darsasho marka sacabka waa ka caamsan tahay qofkii aan ku noqnoqoninoo mar un wixii uu soo darsaday ka cabi bes ama inay sacabkii tahay waa dhici karta fa sharibuu marka way cabeen ayb marka haddii la godo marka algurfatu bidami aladii yaxsulu fi lkafi waa sacabka biyaha haddii la fadxiyana aliqtiraafu waa darsashada fadamu ismun walfatxu masdaru fasharibuu way cabeen minhu webiga xaggiisay ka cabeen ilaa qaliilan wax yar ma ahne kuwaasoo minhum iyaga ka mida intoodii badnayd marka biyihii bay ka wabxeen oy ka dhergeen wax yar ma ahne ayb falamaa markii jaawazahu falamaa markii jaawaza daaluud ou gudbay hu webigii ou gudbay webigaana marka waxaa la yidhaha waa webi marka urdun iyo falastiin udhaxeeyo ama nahru filastiin waayona waa la yidhi markuu ka gudbay huwa isaga daaluud iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa qaaluu waxay yidhaahdeen meeshaan marka qaaluu laa daaqatada waxaa dhahay laba tafsiira meeshaan isgarab yaallaan alqaa'iluuna waxaa la yidhi kuwa qaaluu laa daaqata dhahayo waa ahlu kufrin wa nifaaq waa gaaladii munaafiqiintii ayb wahum aladiina sharibuu waana kuwii cabay meeshaa marka waxaa kugu jirta webigii markii laysku imtixaanayo laga ay ka dhergeen gaaladii munaafiqiinta waa laysla socdaa weli markii webigii lasoo dhaafay ayaa haddana waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa marka ama munaafiqiinta anagu tabar uma hayna ciidankan waa iska laabanayna khudlaan kale waa waa garabka bax ayay marka la imaanayen tafsiir sidaas u dhahaa waana tafsiirka ibnu cabaas marka qaaluu laa daaqata waxaa dhahaya waa kuwii gaalada ee cabay biyahaba intoodii badnayd tafsiirka kale wuxuu leeyahay mu'miniintii aan biyihii cabin ama hal kaba un ka cabay kuwa ayaa marka ahlu iimaankii baa laba u kala baxay haddana ile mar walbo imtixaanku uu sii bato waa lasii kala haraa mu'miniintii marka kuwii xoogaa dacfiga uu ku jiray ayaa sidaan yidhaahdeen laa daaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudihi ee qofkuna waa dhici kartaa de inuu intaanoo kale inta yiraa haddana la dhiiri geliyo iska socdo waa iska dhacdaa qoladii reer bani xaaritha suuratu aali cimraan waxay ku dhawaadeen inay fashilmaan ilaahay baa laakiin sugay qofka bani aadamku wax ka tan badan waxaan meelo laysku imtixaanayo nin walbaana imtixaanku uma sahlana mid waa ku dhacayaa mid inuu ku dhaco ku dhawaanayaa haddana ilaahay baa faraj uga furaya id hama طaa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa wacala اllahi falyatawakal اlmu'minuun qaaluu waxay yidhaahdeen laa daaqata tabar lana annaga nooma sugnaanin alyawma maanta bijaaluuta jaaluud iyo wajunuudihi ciidankiisa aan ku qaabilna maanta nooma sugnaanin bay dhaheen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiininayeen anahum iyagu mulaaqullaahi alla kuwii la kulmaya inay yihiin kan badanaa kantan khabariya wayn istifaamiya maaha kam badanaa min fiatin koox badana min fiatin marka masderkeeda kamta qabariyada tamyiizkeeda minaa la geliyaa jari waxaa la geliyaa xarf jar min ayaa lagu jaraa kam badanaa min fiatin koox yacni badna kooxda oo qaliilatin yar halabad jumlada ana kamta khabariyadaabay khabar u tahay halabad ka adkaatay fiatan koox kooxda oo kahiiratan fara badan ilee nasriga ilaahay buu gacantiisa ku jiraaye biidni illaahi uga adkaatay ilaahay idinkiisa uga qaalib noqotay badanaa wallaahu alle maca asaabiriina kuwa sabro macoodu ahaaday aayaddan marka darsiga laga qaadanaa waxay tahay hadday dadku ilaahay diintiisa u halgamaayaan oo ay xag alla u socdaan ilaahay subxaanahu watacaala dee darajaadka waaweyn ou jannada dhigay imtixaan la-aan ma la gaarayo laa budda waa lays imtixaana imtixaankaas marka qofkii ilaahay ka gudbiyo ayaa darajaadka waaweyn helaayo waxyaabaha laysku imtixaanayana wax naftu u baahan tahay mararka qaar hadda iyagoo ooman ayay webigii kusoo dhaceen webigan ka leexdaa la yidhi ha taabanina sacab biyo wax ka badan maya ayaa la yidhi iyagaa la tijaabina waayo waxaa la rabaa ninkan yacni hadday arrintaas u adkaystaan dad dagaal geli kara waay oo adkaysi leh oo cadowgoodana ka adkaa karo ninkii naftiisa hawadeeda xakamay karo oo waxa ay nafta u baahan tahay ka celin karo ayaa dagaalna geli kara nacam cadowgiisana ka adkaa karo laakiin in allaale naftu inta ay yacni qofka inta ay naftiisu ou maxbuus u yahay oo naftiisaba uunan ka adkayn oo iyada un ay ku tasarufayso ay ka adag tahay ma laga yaaba inuu cadow ka guulaysta nacam ayib walidalika dadkii cadowga ka guulaystay waa dad naftooda ka adkaaday ahaayeen ayb laakiin qof aan naftiisi shilin aan iska celi karin hal dollar oo meel yaal aan iska celi karin yacni naag aan iska celi karin shahwadeed oo aan yacni iska celin karin waxa naftiisu ay maanta u muhanaysa aan iska celi karin qofkaasi inuu inta guulaysto imtixaan ka baxo lagama yaaba saas darteed marka waa la tababaraa marka inta yarta ay imtixaanka ka bixi karto ayaa markaa ilaahay guusha uu siinana aayaddan marka alimaamu lqurdubi tacliiq aada u cajiib badan uu ka bixiyey tacliiqaas marka waa akrinaynaa dhammaantiis qaala alimaamu lqurdubiyu imaamu lqurdubi waxa uu yidhi haakadaa yajibu calaynaa naxnu annaga sidaasaa nagu waajiba a ah, buu yidhi an nafcala inaan samayno oo ilaahay wuxuuna amray inaan la imaano laakina alacmaala alqabiixata waanniyaati alfaasidata manacat min dalika laakiin imtixaankaa inaan ku guulaysanno waxaa naga celinayo yihi acmaasha foosha xun iyo qalbiga niyada xun qalbi xumada iyo acmaasha aan samaynayna xun ayaa naga celinayso arrintaas xataa yankasira alcadadu alkabiiru minaa ilaah wuxuu yidhi cadad weyn oo tiro badan oo annaga naga mida ay jabaan qudaama alyasiiri min alcaduwi cadow yar inay ka ordaan yani camal xumadeenna iyo niyad xumadeenna waxay naga celinay buu yidhi inaan guul gaarno ilaa aan ah wuxuu leeyahay cadow eh, yani anagoo tiro badan xagga tiradii badan cadow yar inaanan u birdhigi karin oo aan ka eh, yacni aan markaa jabayno cadowgaa hortiisa kamaa shaahadnaahu buu yidhi sidaan aragnay hayra maratin mar wixii ka wax ka badan qurubeda isaga andalus iyo dadkii ka yimid waa quruba ayaa nisbadiisuba ay tahay dagaal waa soo arkay waana yaqaanaa weliba aabihiis gaaladaa dishay qurdubiga mufasirka ah alimaamu alqurdubi mufasirka ah gaaladii meelahaas ka dagaalamaysaa aabihii dileen isaga marka wuxuu leeyahay sidaan annagaba aragnay buu leeyahay hayra maratin muslimiintu mar walbo ay hallaabaan oo niyaadkoodu xumaado oo acmaashoodu ay xumaato sidaanaan arki jirnay buu leeyahay wadalika bimaa kasabat aydiina waxaasina waxay noogu dhaceen waa waxay gacmaheenu shaqaysteen wafi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan wa qaala abudardaa abudardaa wuxuu yidhi inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum waxaad ku dagaalamaysaan acmaashiina hadday acmaashiinu fiican tahayna dagaalkiinu waa fiicnaana hadday acmaashiinu xun tahayna dagaalkiinu waa xumaanaa waa xaqiiq marka aan rabno wa fiihi musnadun macnaha xadiidkan waxaa ku jira buu leeyahay xadiid musnad ah wa fiihi musnadun baa ku jira buu leeyahy xadiid musnad ah ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga qaala wuxuu yidhi hal tunsaruuna ma laidin gargaa hal tursaquuna ma laydin arsuqayaa wa tunsaruuna ma la idiin gargaarayaa ilaa biducafaa'ikum maahane kuwiina taagta daran unbaa laydinku gargaarayaa yacnii ducadooda sida xadiid kale ku timid markaasuu qurdubi wuxuu yidhi fal acmaalu acmaasha faasidatun waa hallaysan tahay wاducafaau dadka ducafadee taagta daranna muhmaluuna waa kuwa markaa yacni la dayacay wuxuu leeyahay agteenna acmaashana waa ku dayacan tahay dadkii taagta darnaa ducadooda yani lagu guuleysanayena daryeel laguma haystaan uu leeyay waa la kor maraha oo yani markaa waa waa waa dayacan yihin waa muhmaluun waasabru sabarkana qaliilun waa yaryahay in daacadii in lagu sabro walictimaadu alla cuskashadana daciifun waa taag daran tahay wataqwaa alla kacabsigiina zaa-ilatun waa mid zuushayba qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqu llaha wa qaala wuxuu yidhi wacala allahi fatawakkaluu alla tala saarta wa qaala ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun wa qaala walayansurana allahu man yansuruh wa qaala idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun fahaadihi asbaabu nasri kuwaan wuxuu yidhi marka tan waa guusha asbaabteeda wa shuruuduhu nasriga iyo guusha shuruudeeda waay haddii marka dulmigu iska badan yahay oo qof ixsaan loo falaa iska daaye qofkii iska miskiinka ahaa ama taagta darnaa wixiisiiba gacanta lagu dhufsanayo la qaadanayo oo dadka casfi iyo dulmi lagula dhaqmaayo xagga amwaashii iyo naftii labadaba oo dadkii ducafada ahaa ay habaaramayaanoo iyagiiba wadcigoodii uu yacni dhib la dhibaayo alla kacabsina uunan jirin asbaabta nasrigana ixsaanka iyo alla kacabsiga iyo laga dhigay iyo alla tala saarashadana ay yar tahay oo nin walba marka yacni qorigiisa iyo xoogaaga uu isku duba riday oo madaxa ay u saaran yihiin oo rabbi cuskashaduba ay iska yar tahay wuxuu leeyahay marka asbaabu nasri baaba markaas maqan wahiya macduumatun cindanaa buu yihi asbaabta lagu guulaysto agteenna waa ka maqan tahay yuu yihi waqtigii imaam alqurdubi buu ka hadlaan qofku hadduu isku qancinayo isaga marka adig waa fiican tahay oo isku qanciyana isaga unbaa marka meesha u gaaro arkayaan ayb wahiya macduumatun cindanaa annaga agteenna waa la waysan yahay yuri hayru mawjuudatin tu la hela yacni la helsan yahay ma aha fiinaa dhexdeenna fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun calaa maa asaabanaa waxaan ilaahay ka kaalamo weydiisanaynaa waxaa nagu dhacay waxalla binaa nagu degay bal lam yabqa min alislaami ilaa dikruhu walaa min addiini ilaa rasmuhu islaamkii kamaba baaqi aha buu leeyahy ilaa sheegiisa joogi diinkiina kama harin ilaa yacni aahaartiisa iyo yacni rasmigiisa ma ahanin liduhuuri اlfasaad maxay saa u dhacday fasaadkii oo muuqdo walikahrati اطugyaan xadgudubkii oo batay waqilati الrashaad hanuunkii oo yaraaday xata stawla alcaduwu ilaa cadowgii gaalada ay qabsadeen sharqan wagarban buu yiri bari iyo galbeed ay qabsadeen ee galbeedna isagaa ka yimido waa andalus nacam sharqigana markaa tataar iyaa dhib ku haysay tatarka xagga sharqigana tatar oo cawaanaa kasoo duulaayeen xaggaana nasaarada ayb sharqan waqarban baran wa baxran cadowgii marka berri iyo badba yacni waa qabsaday baddiina wixiisiyaa yaallaan berrigiina waa kaa waxaa u yaallan ayb wa camat ilfitanu fitankiina ay caam noqotay wacadumat ilmixanu mixnooyinkii ayaa batay walaa caasima ilaa man raxim qof uu alla u naxariisto ma ahane qof badbaadaya marka ma jirto maxalushaahidku marka imtixaanada ay dadku marayaan ee ama yacni nufuustooda inay qahraan lagu imtixaanayo qofku inuu kas dadku inay kasoo baxaan aaday muhiim u tahay nacam hal noocna maaha imtixaanadaas nacam daacaadka dhan waa ku imtixaanannahay oo wixii waajiba inaan la imaano na laga rabaa wixii xaaraanana inaan ka tagno haddii marka qofku uu hal daaco waa ku dadaalaa dhaho ama dhowr uu ku dadaalo kuwa badanna uu dayaco qofkaasi asbaabtii ma helaya nasriga weli waayo daacada agtiisa ku dayacan wallaahu alla maca asaabiriina kuwa sabra macooda ayuu ahaaday walamaa barazuu lijaaluuta wa junuudihi qaaluu rabbanaa afriq calayna sabra wathabbit aqdaamana walamaa markii barazuu ay u banbaxeen daaluud iyo ciidankiisii lijaaluuta jaaluud ay uba ay uba ay u baxeen oy ugu banbaxeen wa junuudihi iyo ciidankiisa qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow afriq shub calaynaa korkeenna sabran adkaysi iyo sabar ku shub wathabbit sug ilaahu aqdaamanaa lugaheennana sug gommadaheenna wansurnaa noo hiiliyo nooga hiili cala alqowmi qolo alkaafiriina daacada rabbi ka yacni diiday qoom gaala ah ilaahu nooga gargaaro nooga hiilina walamaa markii barazuu ay ban baxeen mubaarasada marka labada qof markay bannaanka iskugu soo baxaan oo is arkaayaan markii hore marka waa laysu garguuranayey markii dambe dee labadii waab waaba lays arkay walamaa markii barazuu ay banbaxeen daaluud iyo je iyo jeyshkiisa lijaaluuta ay u banbaxeen jaaluud marka ninkii qoladaa wathaniyiinta ee sanam caabudkaa ninkii hogaaminayey iyo wa junuudihi ciidankiisii markay ugu banbaxeen qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa magaca allay ku tawasulayaan marka ilaahay waxay ku baran waxay ku baryayaan magaciisa rabbi magacan arabuna macnihiisa maamulaa ku jiro arabu waa kan maamulaya dadka axwaashooda marka allaha wax maamulayo dagaalkan dhexdiisa fiicnaan nagu maamul waayo ilaahu guul nasiibay leeyihiin qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena afriq si annaga noo fiican macnaha ila si walbau ilaahay wuxuu xukumo xukunka alla waa fiican yahay qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna afriq shub calaynaa korkeenna ku shub sabran sabar ku shub adkaysi sabarku hadda macnaa adkaysi waay dagaalkii loo adkayso wathabbit sug aqdaamanaa gomodaheennana sug oo yacni inaan yacnii dhaqdhaqaaqno oon marka yacni aan sugnaan weyno oon iska cararno ilaahu ha nagu keenin wansurnaa noo gargaar cala alqowmi qolo korkooda nooga gargaar alkaafiriina daacada rabbi ka baxay fa hazamuu way jebiyeen daaluud iyo ciidankiisa hum jaaluud iyo wixii uu watay bay jebiyeen waa ka guulaysteen biidni bay ku jebiyeen ilaahay idinkiisa xooggooda ma aha ile waa tiro yaraayeen xeelad ahaanna waa yaraayeen ilaahay baa garab siiyeen walidaalika qofka marka ilaahay guul ou siiyo waa inuu ilaahay u ogolaado guusha inay xaggiisa ka timid in yansurkum اllahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurkum min bacdi laakiin qofku marka waxoogaa wax iskor saaro wax isku dubarido oo uu guulaysto hadduu yidhaahdo ana ana hadduu yidhahdo nacam taa marka waxay keenaysaa marka dhib iyo kibir waayo nacam walidalika rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam markii maka uu qabsanayey tilmaantii yacni tilmaan addoonnimo addoon alle inuu yahay oo rabbi cibaadadiisa ay yacnii laga rabo ayuu muujiyey oo wuxuu ku muujiyey hashii ou saarnaa ou fuushanaa isagoo marka yacni mare ayuu korka isaga daday madaxa isagoo foorarinaayo oo yacni raxliga hasha yacni kooraheeda iyadoo uu madaxiisa taabanayo ayuu maka soo galay taana marka foorarkuna wuxuu tusaa tawaaduc tawaaduc ayuu tusayaa iyo inuu ilaahay xaggiisa yacni isu uu isu bihinbihinayo sidaasuuna ahaa jiray nebiga sal l slam markii ilaahay guul siiyaba addoonnimuu si fiican u muuji jiray si badan waayo shukrigaa keenaya taas laakiin dadkan iyagu marka inta awoodo badan iskorkor saaraan oo hadba meel siday marka yacni ugu dhacayaan markay awood isbidaan iyagu markaa yacni wax kale ma jira dhahayaan waxaad arkay marka dambe waxoodiio eber noqday oo baaba noqday adduunyada meeqa maxaa dad soo maray kibir badna oo waxoodii marka ay baaba ku dambeeyeen maalin cad waqatala daawuudu nabiyullaahi daawuud wuxuu dilay jaaluuta ayuu dilay jaaluud isagaa dilay wa aataahu llaahu alla wuxuu siiyey almulka mulkigii buu siiyey iyo walxikmata xikmad ayuu siiyey qowlkiisii iyo camalkiisii inay iswaafaqaan wacallamahu wuxuu barbaray alla daawuud mimaa kii xaggiisuu ka baray yashaa-u uu doonayo wixii uu doonayo wax ka baray wacallama wuxuu barbaray allahu daawuud mimaa wixii yashaa-u uu doonayo wax ka mid a wixii alla uu doonay xaggeeduu ka baray marka nebiyullaahi daawuud isagoo aada dhallinyaro markaas u ah ayuu dagaalka wax uga jiray dadka marka jeyshkaas daaluud uu hogaaminayey ayuuna ka mid ahaa culimada marka waxay yidhaahdaan daa-uud markaa nebi ma aha mase ma ahayn qaar badan waxay leeyihin weli nebinimo lama siinin oo looma waxyoonin waa qabla nubuwa ayuu ahaa marka najaabadiisan iyo yacni sidaan uu yahay iyo calaamad marka waxay u ahayd marka yacni eh, waxyaabihi min jumlati irhaasaatihi iyo ayay ka mid noqon kartaa laakiin marka eh, nebi ma uunan ahaynay dheheen waayo haddii nebi uu yahay waxaa la yidhi marka sidee marka daaluud uu u hoos imaanayaa isagoo nebi ah ma uunan nebi ahayn qaarkoodna marka waxay yidhaahdaan marka nebi buuba ahaa ayb wa qatala daawuudu daawuud wuxuu dilay jaaluuta jaaluud ayuu dilay wa aataahu llaahu alla wuxuu siiyey almulka buu siiyey mulki boqortinimadii marka daaluud daaluud baa uga degay boqortinimada isagoo marka farta ka saaray marka nabiyullaahi daawuud alla wuxuu isugu daray mulki iyo nubuwa nebiyadii wuxuu ahaa marka labada laysugu daray almulku wanubuwatu ayb oo isaga iyo wiilkiisii nebiyullaahi sulaymaan boqoray ahaayeen nebiye nebiyaalna waa ahaayeen si fiican bayna u maamuleen dhulka walxikmata xikmad buu alla siiyey subxaanahu watacaala xikmadaas marka iyada macaani badan baa lagu macneeya cilmi iyo camal ayuu alle isugu daray alcilmu maca alcamal wacallamahu wuxuu barbaray alle daawuud mimaa kii xaggiisa uu ka barbaray yashaau uu doonayo marka culimada qaar waxay yihahdeen min sancati duruuc duruucan burbereedka sida loo sameeyo wa kaana yasnacuhaa waa sameey jiray wayabiicuhaa waa iibin jiray wa kaana laa yaakulu ilaa min camali yadihi gacantiisa waxay shaqayso uuna cuni jiray waqiila waxaa la yidhi waxaan alla uu baray waa mandiqa tayr shimbiraha sida loola hadlo ayb waxyaabahana marka waa lagu macneeyey aduu wixii ilaahay doonay ayuu wax ka baray ama uu yacnii xaggeedau ka baray walowlaa dafcullaahi annaasa walowlaa haddii lala-yahay dafcu llaahi alle celintiisa haddii lala-yahay annaasa dadka uu celiyo bacdahum qaarkood uu celiyo bibacdin qaarka kale uu qaar kale uu ku celiyo haddii lala-yahay oo aynan jiri lahayn taas lafasadat اlardu dhulka way fasaadi lahayd dhulka waa fasaadi lahaa walaakina allaha allase duu fadlin fadli mid u saaxiiba waaye cala alcaalamiina caalamka caalamiinta dushooda fadli ku ugu saaxiibo ku leh marka walowlaa dafcullaahi xarafkan laba qira'a ku jirto walowlaa dafcullaahi iyo naafico walowlaa difaacullaahi akriye macnaahana marka waa isku mid haddii marka aynan jirin celinta alla uu celinayo dadka qaarkood dulmigooda qaar kale uu ku celinayo haddii la waayo dhulku waa fasaadi lahaan oo gaalada marka duqyaankoodu marku bato dad ilaahay usoo saaro ahlu cadli ah oo dadaal badan haddii lala-yahay oo aynan jirin markaas dhulku fasaadaa camimaayo haddii wax ay ka cabsanayaan ay jiraan oo hortaaganna fasaadkii marka waa ka cabsanayaan waxaa kaloo walowlaa dafcullahi innaasa bacdahum bibacdin waxaa lagu macneeya suldaanka dadka nin madax ah oo diinta ku hogaamiyo oo markaa yacni midka daalimkaa uu ka baqaayo haddii la waayo dhulka fasaadkaa iska camimayo waxaan maanta aan u jeedno oo kalaa nacam fasaadka kore dhulka inay gaalada iska maamulanayso oo quwo maanta yacni hortaagan oo ay ka baqaayaan aanay jirin dhulkii fasaad badan baa camimay saa ku camimay waxaa kalooba arkaysaa xataa meelaha hadda muslimiinta si ahaan un ay awood nooc awooda ay ugu leeyihiin xataa iyaynanba dhammaystirnaanine xaakim diintii ku hagaayo laga cabsanaayo maadaama ayna lahayn daalimka uu ka baqaayo aynan jirin iyada lafteeda marka waxaan arkaynaa dhib fara badan qof la dulminayo xaqiisii aan heli karin ood jeedin qof sidau rabo iska sameynayo oo ku kacayo yacnii dunuub iyo fuxshi iyo dadka dhibaato u horseedaayo oo aan dhibkii laga celin karin maanta saa unbaa laysaga daawanayo la fiirsanayo weliba meeshaan aan joogno innaga yacnii cibro weyn baaba ku sugan wax badan oo lagu cibro qaato ayaa meeshaasi marka ku sugan walowlaa haddii lala-yahay dafcu llaahi ilaahay celintiisa annaasa dadka ou celin ou celinaayo celinta uu dadka celinaya bacdahum qaarkood bibacdin uu ku celinayo haddii lala yahay oo aynan jirteen lafasadat ilardu dhulka waa fasaadi lahayd waxaa marka suurat lxajna waa ugu tegaynaa lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaatun wamasaajidu yudkaru fiiha smullahi kaiira walaakina allaha allase duu fadlin fadli mid u saaxiiba dheeraadku u saaxiiba waaye cala alcaalamiina caalamiinta dushooda tilka taadaas aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa way tilka taadaas aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa ah natluu waan akrinaynaa haa aayaadkaasaan akrinaynaa marka tilka intaad mubtado ka dhigato aayaatullaahina ama cadfu bayaan ka dhigo ama ka sifee haddaad doonto natluuhaana jumla khabariyay noqone tilka taadaas aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa ah natluu waan akrinaynaa haa aayaadkaasaan akrinaynaa calayka adiga korkaagan ku akrinaynaa bilxaqi xaal ay xaq ku dheehan tahay iyadoo xaq ku dheehan wa inaka adiguna la mina almursaliina kuwa lasoo diray ayaad ka mid tahay adigana kuwa rususha ilaahay soo diray ayaad ka mid tahay oo maxaa marka wainaka la min almursaliina loo halkan siyaaqa marka say u dabooleysaa waxay u dabooleysaa qisadan aad ka sheekeynayso adiga nin wax akriyana ma tihid mid wax qorana ma tihid inaad qisadan sidaan tafsiilka u ogaatid ood uga sheekayso sidii qof joogay oo kale aad u uga <clears throat> aada uga sheekeynaysid oo aada dadkii ugu sheegaysid meel kale kama keenin waxii unbaad ku heshay haddii lagu waxyoodayna rasuulaa tahay way macnaha tana qisadan baa marka aayaadkan yacni lagugu dul akrinayaa risaaladaada iyo nubuwadaadaba daliil u ah waay oo ilaa qof ma ka joogay waxna qorin waxna aan akrinin inuu sidan qisaska tafaasiishan iyo sidan kala dhigdhigan uu u sheego si kale kuma suurogelaysa aan ahayn rasuul inuu yahay wa innaka adiguna la min almursaliina kuwa la kuwa la diray yaad ka mid ahaatay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih